waxaan soo wadnay kitaabkii aclaamu sunnati almanshuura liictiqaadi طaa'ifati annaajiyati almansuura oo sheekh xaafid bin axmed alxakami uu iska lahaa kitaabku waa kitaab caqiida ah oo shaamil abwaabtii macnaha caqiidadoo dhan ay ku wada jireen oo su-aalihii jawaabo ahaa waxaan eh, bilaabayna caw haddii an la yidhaahdo su-aasha kow iyo lixdanaad maa mithaalu sifaati alafcaali min alkitaab iyuu yidhi sheikhu muxuu yahay tusaalaha laga bixin karo tilmaamihii ficilka yani alle tilmaamo wuxuu leeyahay tilmaamo sifaatu daat la yiraahdo sida cilmiga oo kale iyo qudrada oo kale sifaat ficli kuwo kale la yiraha jira oo maaragtay calaaqala leh waxa alle uu samaynayo sida adilada noogu imaan doonta axaadiista iyo aayadaha marka sifaat afcaal ah oo fal la sameeyo ah tusaaloodu muxuu yahay oo qur-aanka ku jira marka amhila loo baahan yahay wa macnuhu jawaabtu waxay tahay waa midlu qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi suma istawaa ila asamaa alle wuxuu maaragtay kor ugu kacay samadii wa irtafaca ila asamaa waa macnaheed kor wuxuu kor u aaday samadii istawaa cala carshi hadii la yihah macnaa waa calaa cala carsh carshigii ka sara mara waay istawaa ila asamaa waa maxay irtafaca ila asamaa waay marka irtifaacaas waa ficil marka istiwaagaas waa ficil alla uu maaragtay samaynayo oo maaragtay waktigaas yuu sameeyey alle oo markuu samaawaadka ardada abuuray kadib istawaa ila asamaa fasawaahuna sabca samaawaat markaas toddoba laga dhigay toddoba sama wahuwa bikuli shayin caliim suurat lbaqara sida ku jirta waaba hadda midda hadda aan haynaba waayaba uma sawa ila marka suurat lbaqarana waa ku jirtaa fusiladna waa ku jirtaa marka waa ficil alle uu maaragtay sameeyey waay waxay kutusinaysaa alle in macnaha tilmaamihiisa ay kamid tahay tilmaamo sifaat alafcaal la yidhaahdo sababtoo ah macnaha waktigaas yuu u kor noqday samadii waktigii ka horeeyey macnaha irtafac ila sama maysa lakin markaasuu sameeyey marka ficilka alle wuxuu ku tacaluqaa qudradiisa iyo mashiicadiisa alle awooddiisa iyo doonistiisa markuu marka waxa doono oo doonistiisu maaragtay ay ay meesha timaado awoodina way jirtaa alle oo waa qadiir calaa kulli shay markaas ficilku waa imaanaya uu samaynaa alle marka wixii marka ficilkaas afcaal ikhtiyaariya la yihahdaa afcaal ikhtiyaariyana culamadu way ku magacaabaan yani markuu doonu sameeyaa waay macnuhu marka sifaat afcaalku marka waa saas uma stawaa ila samaa daliilkaasuu ku bilaabay markuu samaawaadkii arday uu abuuray kadib yuu maaragtay samadii kor u aaday marka abulcaaliya ayaa ku fasiray irtafaca iyadoo aayaddan la fasiraayo istawaa ila samaa macnaha alcarshigii ma aha istawaa ila samaa iyadoo la fasiraayo iyo haddana irtafaca ku fasir iyo wa qowlihi tacala qowlkiisa uu yidhi hal yanduruuna miyay sugaayaan yanduruuna hadda waxaa laga wadaa yantadiruuna miyay sugaayaan ilaa an yaأtiyahum allah in alla u yimaado ma ogiye ityaankaasi marka waa ficil alla uu samaynayo oo maaragtay yowma alqiyaama ha dhici doona marka waa ficil ku xiran qudrada alle iyo mashiicadiisa ku xiran wa sidaas darteed yaa sifatu ficli loo leeyahay iyo wa qowlihi tacala qowlkiisa uu yidhi wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi ma aanay weynaynin alle weynayntii uu mudnaa ma aanay weynin weynaynin walxaal alardu dhulkiina jamiican dhammaantii waa toddoba dhul isagune eh, qabdatuhu alla qabdadiisa uu ku jiro yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha oo allah qabto waay macnaa dhulki qabdada manaa waa gacantiisii ku jiraa wasamaawaatu samaawaadkiina madwiyaatun waa kuwo la uruuriyey oo ku duuban biyamiinihi macnaha gacantiisii midig marka sifatuliyadna waa la sugaaya lakin hadda maqsuudku waa maxay waa tayigaas iyo qabdiga labaduba waa afcaal waay ya qabdathu yowma alqiyaama matwiyaatu biyamiinihi waa wax maarata yowma alqiyaama alla uu samaynayo marka waa qabdi iyo tayi labadaas laga hadlayo marka allama aanay weyneynin markay cibaadadiisa wax kale ayla wadaajiyeen iyadoo xaalku uu yahay in maalinta yowma alqiyaamaha ardadoo qabdada alle ay ku jirto samaawaadkuna ay maaragtay eh, ku duuban yihin ku kulansan yihiin yemiinkii alleh iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisi uu yidhi maa manacaka ibliisow maxaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo limaa khalaqtu wixii aan abuuray anugu biyadaya labadeyda gacmood ku abuuray khalaqtu biyadaya waa ficil wakhtigaa dhacay marka alkhalqu bilyad waa ficil waa sifatu ficl iyo wa qowlihi tacala alla qowlkiisa uu yidhi falamaa tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakaa markii nabiy llaahi muusa ayad maan ka bilowd ya maxay tahay ayaddaas ah, subxaana allah ani iima taalo a nusqooyinka kala duwan wakatabnaa lahu fi lalwaaxi min kuli shay wakatabnaa lahu waxaanu qornay nabiy llaahi muusa fi lalwaaxi looxyadii waxaan ugu qornay min kuli shay wax walbaan ugu qornay katabnaa ficilkaas waay alkitaaba waa ficil waa sifatu ficil marka ayadan kalena falamaa tajalaa rabuhu marka alle uu u muuqday waay markii alle uu u daahiray buurtii jacalahu dakaa jabalkii wuxuu ka dhigay alle mid burburay marka jacligaas oo laga dhigo wax maaragta madkuug ah oo burburay waa ficil tajalliga laftiisu waa ficil oo qudradii alle iyo mashiicadiisa wax ku tacalluqa waay marka waa macnaha yani waa waa khiya yani ikhtiyaar macnaha uu ku sameeya qof kasta tajallil looma sameynay jabalkaas unba alla tajali uu sameeyey oo isu fayda macnaha kow iyo qowlihi tacala qowlkiisa uu yidhi ina allaha alla yafcalu maa yashaa alla wuxuu doonuu sameeyaa kan waa marka maarata macna caama waay marka sifaadka ficliga o dhan waa soo wada gelaya in allaha alle yafcalu wuxuu sameeyaa maa yashaau wuxuu doono iyo wagayraha min aayaat kuwaas la soo sheegay keyrkood oo aayadihii alle ka mid a yaa waxay kutusinayaan sifaat اlficli sifaat ficli inay jiraan ay kutusinayaan kow su-aasha laba iyo lixdanaad shiikhu wuxuu weydiiyey maa mithaalu sifaati alafcaali min asunna muxuu yahay tusaalaha tilmaamaha ficilka alle ee maaragtay sunnadii rasulka sal ly slam ku jira jawaabtu waxay tahay waa midlu qowlihi sala allah alay slam rasuulka sal sl hadalkii uu yidhi yanzilu rabbunaa rabbigeen baa soo dega kula leytin habeen walba ila samaa dunyaa samadii dhoweyd ee caalamkan u dhoweyd dhulkan u dhoweyd xiina yabqaa waa goormuu soo degaa xiina yabqa hulusu leyli alaakhir habeenkii marka saddex loo qaybiyo qeybta saddexaadee dambe marka ay harto yaa alla uu soo degaa markaasuu wuxuu leeyahay hal min saa'ilin fa uctiyah ma jira mid wax weydiisanaya oo aan siiyo hal min mustakfirin faakfira lah hal min daacin faastajiiba lah yuu leeyahay maarata alle waa waqti aada u qiimo badan waay oo in lagu dadaalo ay tahay in maaragtay la soo jeedo salaad la dukado alla la baryo istiqfaarna la sameeyo xadiidka marka bukhaari iyo muslim baa wariyey iyo wa qowlihi sal l sl rsulka sal sl qolkiisa uu yihi fii xadiidi shafaacati xadiidka shafaacada ka warramaayey fayaatiihim ullahu allaa u yimaada fii suuratihi alatii yacrifuuna suuradii ay garanayeen fayaquulu wuxuu yidhaha ana rabbukum rabbigiin baan ahay fayaquuluuna waxay leeyiin anta rabbunaa rabbigan baa tahay fayaatiihim baa hadda laga rabaa sifatulficliga la sheegayo sifatulficliga la sheegayo maxay tahay waa fayaatiihim ullah allah u imaanayo ityaanku marka waa mid ku tacaluqa qudrada alle iyo mashiiadiisi xadiiska isagana bukhariga weriy alxadiid wanani bisifati lficli huna waxaan ula jeednaa alityaanu waa imaanshadii baa laga wadaa la suuratu lagama wado suuradu waa maaragtay sifo kale waay yani waxaa laga fahmaya inay sifatu daat iyado fafham ee faham ku leeyahay iyo wa qowlihi sal sl maarata sl qowlkiisa uu yidhi in allaha lala yaqbidu yowma alqiyaamati maalinka qiyaama alla wuxuu qabtaa alarda dhulkii wa takuunu samaawaatu samaawatkun waxay ahaadaan biyamiinihi midigtiisa kuwa ku jira waa sida aayadda ay sheegaysoo kale uma yaquul wuxuu yidhi alleh ana almelik boqorkii baan ahay ayna muluku lamr ayna muluku alard aw maarata dhulka kuwii madaxda ka ahaan jira u talin jira maalinkaas ma jiro ma jiraan allah keliya melik ah iyo wa qowlihi sal sl qowlkii maaragtay rasuulka sal sl uu yidhi lamaa khalaqa allahu alkhalqa marka alle uu khalqiga u abuuray kataba biyadihi gacantiisi buu ku qoray calaa nafsihi naftiisi buu ku waajibiyey ina raxmatii buu qoray alleh anigana naxariistaydu taglibu way maaragtay ka badan tahay way ka horeysaa ghadabii aniga caradayda sabaqad lafdi dhahayaa jira oo oh, naxariistii waxaa dadku ay helaan iyagoon mudanin waa kuwa waata gaaladiiba maaragtay loo naxariisanaayo oo risqi la siinaayo oo maaragtay eh, la tarmiyeynayo la korinaayo iyagoo alla ku gaaloobay dadkina waxaad arkaysaa xataa kuwa muslimka ku dhashay dee iyadoo wax daaca aanay samaynin yaa loo naxariisanayaa markuu dhashay iyo ilaa uu ka weynaado laakiin caradu qofka goormay maaragtay ku dhacdaa oo maaratay la ciqaabaa waa marka dambi ka yimaado marka hadabkii waxaa ka batay raxmadii ka badatay marka kataba hadda maqsuudku kolley waa kataba biyadii iyo khalaq labadaba waa noqon kartaa yani khalqiguna waa sifat lficli uu yahay muxuu ahaa kitaabaduna waa sifat lkhalq waa sifat lficli dheh xadiidka isagana bukhaari muslim baa wariy o fi xadiidi ixtijaaji aadama muusa markii nabiyullahi aadam iyo nabiyullahi muusa ay isqabsadeenoo hadalka isdhaafsadeen waxaa ku jiray faqaala aadamu aadam baa wuxuu yidhi wa aabihii maarata basharka eh yaa muusa muusow in allaha istafaaka bikalaamihi wakhata laka tawraata biyadihi alla hadalkiisii yuu maaragta kuu doortay oo wuxuu kaa dhigay mid lala hadlay dad kale maaragtay oo adiga kaa horeeyey alla lama aanu hadlin laakiin adiga waxaa maaragtay lagu khasisay oo lagugu gaar yeelay oo alla uu kuu doortay inuu kaa dhigay mid la hadlay wakhata laka tawraata tawraadina wuxuu kuugu qoray biyadihi gacantiisa marka khata laka tawraat biyadii w kitaabadii la macno taha waa ficil marka xadiidka bukhaari muslim baa isagana wariyey fakalaamuhu tacala hadalka alleh iyo wayaduhu waa sifataa daati buu ku leeyahay wa takalumuhu hadlidda uu hadlaayaana waa sifatu daatin wa ficlin macan labaduba meeshu wa jiraan marna sifatu daat way tahay marna waa sifatu ficli wakhaطbu tawraata inuu towraad qorana waa sifatu ficli buu leeyahay iyo wa qowlihi sal l sl waxaa kaloo adiladii kamida oo sunada ku jirtay ee tusinaysa sifaat alafcaal rasuulka ah, rasuulka sal slm qowlkiisa u yihi ina allaha tacaala yabsutu yadahu bileyli alle sareeye wuxuu fidiyaa gacantiisa bileyli habeenkii liyatuuba musiiu nahaari midkii maalinkii dembiga galay ee dembi maaratay sameeyey inuu toobad keeno wayabsutu yadahu gacantiisa bu alla maarata fidiya binnahaari maalinkii liyatuuba musiiu leyli kii habeenkii maaratay saa'ada la yimid si uu u toobad keeno xadiidkaa muslim baa wariyey alxadiid wakayruha kathiir xadiidta kale ee ku tusinaysa sifaatu lficlina way badan yihiin marka darsigan marka halkaas hanoo joogo wallahu aclam wsala allah waslama ala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbihi wasalam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online